الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زوبد نظمتها أبياتها ألفون بما قد زدتها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واتقنا يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الناظم رحمه الله درسيا ودرسيا toddoba iyo toddoba i haana toddoba iyo tobanaad may alkaadii shaaficiyadii kale meeye lam yanxasir aktharu waqti tuhri ama aqaluhu fanisfu shahri uma aqalu lxamli situ ashhuri wa arbacu lacwaami aqsa lakhari wathulthu caamin gaayatu tasa'uri wagaalibu lkamili tiscu ashhuri sheikhu wuxuu yidhi raximahullah wuxuu kusoo jiray baabkii dahaarada wuxuu kusoo jiray xayd iyo nifaaskii masalada ugu dambayso dahaarada laga hadlo axkaamul xayd wanifaas baa laga hadlaa sheikhu wuxuu kusoo tilmaamay xaydka waktiga ugu yar iyo waktiga ugu badan wuxuu soo tilmaamay nifaaska waktiga ugu yar iyo waktiga ugu badan iyo waktiga ugu dhexdhexeeya wuxuu kasoo hadlay istixaado wax la yidhaha soo maahay axkaam in liqaabo ku sheeg muxuu ku yidhi in incabara hadduu cabara hadduu gudbo huwa demkii al akthara intiisii badnayd oo min alxayd iyo wanifaasi ahde hadduu gudbo fa mustaxaadatun ay fa huwa ama fahiya ama fa huwa dhiigaasi mustaxaadatun baa la yidhaahdaa mustaxaadadaas oo xawad koobtay axkaaman axkaam koobtay mustaxaadada axkaamteeda waa shan qoftii shan iyo toban berig oo dhiiggii uu socday markii xaydka meeshaasa ugu badan soo maa xaydka maxaa ugu badan khamsata cashar maxaa ugu jira yowmun walaylatun saddex lix iyo toddobaa uu qaalibsan marka wuxuu ku yidhi qaalibkii xaydka oo shan iyo toban ah hadduu dhaafo dhiigu qofta shan iyo toban beri dhiig baa ka soconayey maalinkii lixi tobanaad buu galay cabara akhara alxaydi soo maah yah fa huwa mustaxaadatun mustaxaada la yidhahdaa markaa waaya amase fahiya qoftaas dhiiggeedu socday mustaxaadatun waa mid la dhiig furay hiya u keenaysa wacan qoftaas marka xawat axkaaman axkaamteedu way fara badan tahay shan baa loo qaybiyaa qoftaas shanteeda magac baa sheegaynaa kitaabta kale lagu faahfaahin doonaay qoftii dhiiggeedu xilligii eh, xaydka uu dhaafay ama xilligii eh, nifaaska uu dhaafay hadba kuu dhaafay kuu doona ha ahaadee waxaa ugu horeysa inay tahay mubtada'atun mumayizatun baa ugu horeysa mid marka dhiig wou ku bilowday mubtadaa wey mumayiza weeyaanoo dhiigay kala taqaanaa dhiiga xaydka dhiig madow oo culus oo ma garanaysaa weeye dhiiga kalena dhiig khafiifa oo saasoo kalea marka maxaa qole loo yaqaanaa mubtadaa weye marka saa u qaangaartayba dhiiggii xaydka xaydkii istixaadii wixbaa isaga baabaa hore usii maba ka joogsaneenba markay qaangaar gashayba maxaa la bilaabatay dhiig bayba la bilaabatay mustaxaada waa mubtadaa la dhahaa maxaa insa u dheer ayada mumayiza xukun bay leedahay iyado marka kow waxaa jira mubtada'atun mid dhiigga laguoo bilaabayba laakiinse hayru mumayiza wey dhiiggii ma kala taqaan hariya habeen dhiig baa ka soconaya sanad buu ka soconaya laba bilood buu ka soconaya dhiiga kan culus iyo kan fudud hee ma kala taqaan alwaantii midabyadii dhiiga maxaa loo yaqaanataa mubtada'a hayr mumayiza baalda xukun bay iyaduna leedahay waxaa ku jira meeshaas muctaada mumayiza muctaadatun mumayiza mid caado hore lahayd qoftan dhiiggeedu iska saxsanaa waagii hore bisha way taqaanay maalmaheed dhiigga hesho muctaado weeye waa fahamsoo maa markay dhowr sano caadi dhiigu isaga soconayo dee wakhtigeeda helaysay kadibna wakhtigeeda toddobadii beri uu ka bilaabanayay dhammaanayay goor dambaa dhiig furunka ku furma marka qoftaas maxay hore maxay leedahay caado horee leedahay soo maa muctaadaa la maxaa u dheer mumayiza weeye marka waana muctaadu caado horee lahayd dhiigana way kala taqaanaa markaa ma ku dhacay ayaduna xukun bay leedahay waxaa ku jira meesha muctaada hayru mumayiza qof dhiig wakti magaranaysaa hore waktigeeda taqaana waktiguu dhiigi ku yimaado waktiguu ka go'o muddo haddii la jooga saa ku socotay dhiigii baa isaga darsamayba wixii aragtay dhiigiyo hee iskaba dhaqaajiyeyba oo bil iyo laba iyo saddex iyo sii maraya iska soconaya waa muctaada oo horay way u taqaana waktigeeda laakiinse maxaa ah midabka dhiigga ma kala taqaan waa hayru mumayiza warkaa ma ku dhacay nambarka ugu dambeeya mutaxayira baa la dhahaa mutaxayira mid ayadoo wareersan way wareersan tahay waa waxa weeye xisaabta ka khaldan mutaxayira maxaa laga wadaa caadadeedii hore waktiguu ku bilaaban jiray iyo waktiguu ka goyi jira mataqaan waa ilowda nasiyat maxaan ahaynaa mutaxayira maxaa laga wadaa nasiyat caadataha qadran wa waqtan waa mutaxayir laga wadaa in caadadeeda ay hilmaanto wakhtigiiba ku dhici jiray iyo intuu socon jiray maxaa loo yaqaana qofta mutaxayira ayadaa laba loo qaybinaya laakiinse shantaas qabso kow maxaa weeye mubtada'a mumayiza mubtada'a hayr mumayiza muctaada mumayiza ah muctaada khayr mumayizah iyo mutaxayira laba usii qabsanaansa laakiinse labada ah hadda qaqaybeen mutaxayira waktigiina aanan garanaynin qadarkii magaranaysa dhiigu socon jirin aan garanaynin waktigii uu bilaabin jira mataqaano qadarku socon jirna ma taqaan iyo mid labada mid un garanaysa wallahi aniga bishii toddoba maalmood buu igu dhici jirayo hee laakiinse goorta habaanan garanayn bay dhahaysaa qoftaas maxaan leenaha waa mutaashir laakiinse maxay ilaamsan tahay qadarkii way taqaanaa oo toddoba beri way garanaysaa nes maxaa ka maqan waktigii baysan garanayn midna qadarna ma taqaano waktina ma taqaano warkaa ma ku dhacay su maxay noqonaysaa labaduba mutaxayiray noqonaysa soo ur axkaam baa ka dhalanaysa marka meeshaas shiikhu wuxuu yidhi lam yanxasir ma soo koobmin akharu waqti duhuri tahaaranimada waqtigeeda xalka ugu badani ma soo koobin xad ma laha amaa miya aqaluhu inta ugu yar tahaaranimo fa nisfu shahrin bil barkeed baa ugu yar horta markuu kuleeyahay aduhru uu kuleeyahay duhurka hadda uu rabo duhur kasta maahee waa aduhru alladii bayna alxaydatayni waa daahirnimada u dhexeeya labo laba xayd u dhexeeya kaasuu ka hadlaya sheikhuu muxuu ku yidhi daahirnimo laba xayd udhexeeya meesha ugu badan uu gaari karaayo xad ma laha oo qoftan waxaa dhicta intay jirtay inaa hal mar dhiig heshayba waxaaba dhici kadhaba intii jidhahee hal mar waxaaba dhici kadhaba weligeed ba inaysanba dhiig helinba marka xadka daahirnimadu hee uu gaari karo ugu badan lama qiyaasi karo xadka ugu yarsa waxa weeye fa nisfu shahrin bil bil barkeed marka meeshan almuraadu bishahri markuu ku yidhaahdo fii baabilxayd markuu dhao bil markuu baabulxayd sheego dhexdeeda waxaa laga wadaa halaahuuna yowm baa laga wadaa khasab maaha bishii hibilaayo lagama wado waa fahamta soo maa bilmaxlabada alaauuna yooman gobolkaas marka bisheeda waa u gaar ya gobolkaas bisheedu hee alaaiinkeeda waa u gaar bishan caadiga iyo bil muxuu ahaa decembar oo kale ama rajab kidaa oo kaleeto khasab maaha miyaysan ahayn asaas lam yanxasir ma koomin akharu waqti duhri daahirnimo laba xayd u dhexaysa halkeeda ugu badan ma amaa miyaa aqalu inta ugu yari fa nisfu shahrin bil barkeed baa ugu yar maadaama bil barkeed ay ugu batay xaydku de inta soo hadhay maxaa weye markaa waa intii dahaarnimada ugu yareed saa u faham xaydka maxaa ugu badnaa nisfu shahrin dee niska soo hadhayna duhrigu ugu yaryahay marka marka ma ku dhaca ah, qoftii haddii toba maalmood xayd ku socdo labaatanka kale waxa weeye hee waa duhri hadduu laba socdo labaatan iyo sideeda kale waa duhuri saas infa marka nisha ugu badan lama qiyaasi karo inta ugu yari nisfu shahrin waaye uma kadibna aqalulxamli uur waxaa ugu yar sittu ashhurin lix bilood gabayga u jaray sittatu in la yidhaahdahay waaya wa arbacu lacwaami sanado oo afar ah ama afar sanaana aqsal akthari halka ugu badan bay ugu shishaysaa aqsal akthari haa halka ugu badan bay hee ugu shishaysaa weeye wa thuluthu caamin sanad saddex meelood oo meeshiis gaayatu tasawuri suura siinta ama muuqaal siinta halka ugu dambaysa weeye ilmaha la siiyo wa lkaamili ilmo dhammaystiran halka ugu badan u gaaraana tiscu ashhurin waa sagaal bilood afar mas'alo oo xamil ku saabsan buu uu sheegay muxuu ku yidhi uma kadibna aqaalul xamli waa intee sittu ashhurin lix bilood baa ugu yar xamliga marka waa lix bilood walaxdataani bay yidhaahdeen lix bilood iyo laba ilbiraas laxdatu wad'in walaxdatu wilaadatin laxdadii galmada iyo ti dhalmada iyo lixdii biloodu ilmuhu jiray intaasaa ugu yar ilma la dhalo ayaddii bay kala baxeen oo garanaysa wa arbacu lcawaami afar sano ayaa aqsal akhari badanka ugu shisheesa badanka hee ugu shisheesa aqsaa waa ugu shisheesa agarna waa badankii marka badanka ugu shisheesa iska dheh oo wuxuu ku leeyahay shiikhu qof dumara ah afar sano ilmo ku haynka dhah raximka afar sano ilma ku jiri karaa buu ku yiri shiikhu marka fuqahadu waa ogolaadeen waaye waa arin waa caafimaad laakiinse ayib wa thuluthu caamin sanad saddex meeloodu meeshiis waa intee bilood sanadku waa saddex saddex afaraad marka waa afar bilood waa boqol iyo labaatan habeen yaa wa thuluthu caamin afar meeloodoo sanad saddexdiisii sanad saddexdiisii dalool dalool ka midaana gaayatu tasawuri suura siinta halkii siinta halkii ugu dambeysay weeye oo ilmaha hadduu afar sane gaaro muuqaalkiisi waa loo dhammaystiray macnuhu waa sidaa afar bilood gaaro muuqaalkiisi waa loo dhammaystiray warkaa ma ku dhacay yaah gaayatu tasawuri aljaniin ay nihaayatuhu halka uu suuradiisa ugu dambeyn uu ku qaadan karo weeye yacni dhiga loo sameynayo garanaysaa muuqaalkiisa loo dhamaystirayo xadiiskii baa tilmaamaya waa boqol iyo labaatan maalmood weeye ama habeen waaye ayib wa qaalibu lkaamili kii ma garanaysaa dhammayska tirnaana halkiisa ugu saraysaa ama halkiisa ugu dambaysaa tiscu ashhurin wey sagaal bilood yani ilmo dhammaystiran oo taam ah oo magaranaysaa nool lagu jidho inuu dhashay waxaa ugu badan haye sheekh ismaaciil maxaa ugu badan tiscu ashhurin sagaal bilood baa ugu badan marka axkaam baa ku jidha wuxuu kuu sheegayaa axkaam baa ku jidha saa u faham warkaan baa ku dhacay soo maa axkaam baa ku jidha halkaa marka meeshu gaayat sawir ku leeyahay yani yani muuqaal bini aadan buu qof buu ilmihii yeeshay waafan soomaa muxuu yeeshay muuqaal bini aadan yani haddii uu soo dhaco dhicis buu noqonaya axkaamtii dhiciska janaasada ugu tegaynaa warka waafan soomaa yah ha waxaa fiican in loo wanqalo hadduu soo dhaco isagoo dhintay in loo wanqalaa fiican si uu shafeeca kuu qaado aakhira iyo wixii la halmaalay axkaam baa ka dhalanaysa marka danlaanu shiikhuu ma sheegayo بالحدث الصلاة مع تضوف حرم وللبالغ حمل المصحف عجيب xarib baa ka bilaabaysaa xarib xaaraantinimee xagga muxuu gelayaa shiikhu maxaa xaaraanka ah qofkii waysada ka jabtay kii qubaysu ku waajibay iyo qoftii xaydkii nifaaska qabtay maxaa xaaraanka ah wuu kuu bilaabayaa shiiku muxuu ku yidhi xarim xaaraantinimee bilxadai xada weesajab dartiis xaaraantinimee asalaata salaadii xaaraan wey inu tukado maca tatawufin dawaaf la jirankii xaaraantinimee yani dawaafkiina ku dar oo dawaafkana weesu u baahan yahay xamlalmusxafi wa musxafina xaaraantinimeeh musxafkii qaadidiisii yaa ka xaaraantinimeynaysaa lilbaaliqi ay min albaaliqi baa dhahaysaa lilbaaliqi hee ay min albaaliqi xamligaasoo lilbaaliqi ay min albaaliqi kii qaangaari xaggiisa ka imaanayay wamassahuuna xaaraantinimeeh taabashadiisii waa intay intaas afar masalo wey soo maah kow alsalaatu waltawaafu wa xamlu lmusxafi wa masuhu afartaasaa maxay xareen ka yihiin muxdidkii xadadka asqarkaa ku dhacay ama la kulmay xarim xaaraantinimee bilxadai bisababi ilxadai xadadkii weese jabka ahaa dartii maxaa xaaraantinimaanaysaa asalaata xaaraantinime maa tadawufin dawaafnimo la jirankeeda isagoo xaal salaadii ay tahay wa xamla musxafi xaaraantinimee xagaasaa u boodaysaa musxafkii qaadidiisa xaaraantinimee wamasahuuna xaaraantinimee yaa ka xaaraantinimaanaysaa lilbaaliqi kii qaangaarka ahaa waaye afartaas marka shiikhu musxaf iyo masahu wuxuu ku xiray in laga diidayo kii hee kii qaangaarka ahaa in loo diidayo wuu ku xiray oo wuxuu yidhaahday kaasi hee huu marka baaliq waa kuwa lilbaaliqi meeshuu ku leeyahay bini aadamku saddex heer buu maraa inuu tifl yahay inuu sabi yahay inuu baaliq yahay de wax ka dhexeya ma jiraan qof dubaada axkaamta takliifka ku imaanaysa salaad inuu tukado waajib inay ku tahay soom inuu soomo inay waajib ku tahay teenage howlahaas diinta islaamka ma taqaana teenage isaga dulqaata teenage ma taqaana sheekh ismaaciil oh yaa teenage <laughs> teenage waxaa la dhahaa ingiriiska nambarada teenta ku jidho thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen yah eighteen waxaa loo yaqaanaa intaa dadka ku jira teenage baa la dhahaa teenage soo saas maa haa muraahiq bay dhaheen muraahiq waa musalax cusub diinta islaamka kuma taqaano musalax diinta waxay taqaanaa hebel waa sabi <laughs> hebel waa baaliq waa mukallaf shaqaa loo diray waajib iyo nahyi baa la saaray Ah, saa daraaddeed siddeed toban jiro bay dagaalada ku geli jireen saxaabadii rasuul oo madax ku noqon jireen dadkana hadda ma ogtahay asagoo sideed toban jir waxba ah, loo dirsan mayo yaa marka baaliq qofkii marka baaliqa ahaa iyo qofkii sabiga ahaa iyo difligii saddexaas bidaan ku maraa shiikhu muxuu ku yidhi qof qaangaar ah asagoo aan weeso qabin inuu kitaab taabto ama uu qaado u diid xagga maxaa ku baxay sabigii iyo kii yaraa kan yarna raaci kan yarna ma taaban karo weligaa laga rabaa inuu u diido inaa asaga xukun qaban mayee kan cidda masuura ka ah baa waxaa laga rabaa inay kitaabka qur-aankaa iyo ka ilaaliso iyo wax cilmi ku qoran yahay maxaa wuu dayacayaa ma yaqaan soo maa wuu dayacayaa difliga waa wixii dayib mumayis baa soo ah mumayis maxaa la dhahaa mumayis waa minka saddex shay qaban kara keligii waa cuni kara keligii waa cabbi kara keligii suuli geli karaya intaa qofka markii laga helo waa mumayis toddoba jir bay bilaabataa inta badan warkaa u ku dhacay kaa mumayiskaa shiikhu lilbaaliq markuu ku yidhi kaasuu ka soo reebay ilmihii mumayiska ahaa oo timiis gaaray asaga waa loo ogolaanayaa inuu kitaabkii qaado isagoo muxdita muxditha sidoo ka jaban tahay maxaa lagu ogolaanayaa lidiraasati bes inuu wax ku barto inuu baranayo darteed halka ma ku dhacay sheekh ismaaciil haddadaa u dhigtid miis baa ku waa umeysiin soomaa ha miiska maxaa lagu ogolaanayaa muxditha isagoo abaa ah loo ogolaanaya inuu kitaabkii qaato litacalumi aw lidaraasati waa loo ogoliya waxaa noo sheegay lilbaaliq baa lagu xiray inay xaaraanka tahay xagga maxaa ku baxay markaa sabii banaan buu istaagay mhm. wamaca dii tan la jirankeeda tan la jirankeeda al arbacat ee afarta ah afarta haddaa soo sheegnay la jirankooda hee xarim waxarim maxaa keensanaysaa waxarim xaaraantinimee maca dii tan la jirankeeda al arbacda ee afarta ah yah iqhtiraa'a bacdi aayatin aayad gabalkeed akhrin la akhriyo hee xaaraantinimee qasdan ay qaasidan xaaluya mid u kasaya qur-aankii wa lubtha masjidin masjid dhexdiis nagaanshaheedina xaaraantinimee liljunuubi eh, xagga maxaa ku yaala isku xiran waxaa ka boodi mayn waxaan dhahnaa waxarim waa keensanaysaa mar walba yaah waxarim xaaraantinimee maca dii tan la jirankeeda al arbacata ee afarta ah la jirankeeda liljunuubi junuubi junubkii xaggiisii waxaa ka xaaraantinimaysaa iqhtiraa'a bacdi aayatin aayad gabalkeed akhrin la akhriyo ka xaaraantinimee qasdan ay qaasidan xaalu yamid u kasaya akhriskii qur-aanka wa walubsa masjidin masjid gudihiina hee nagaanshihiisi xaaraantinimee junubkii ka xaaraantinimee lilmuslimi dee junubkii lilmuslimi ee muslimka ahaa wey ka xaaraantinime waayahay xagga masalu sheikhu tilmaama muxuu ku dara horta afartii wuxuu ku daray bacdu aaya in la akhriyo ayaa lubthu fil masjid labadaas wuxuu ku yidhi u diid junubkii afartii balaas laba ugu dar junubkiina lexdaasa loo diidayaa shiikhu muxuu ku yidhi raxima allahu tacaala lilmuslimi u diid kii junubka ahaa oo muslimka ahaa inuu qur-aan akhriyo qayb ka mida ah qur-aankii ama masaajid u soo galo yah soo galid maaha u ku nagaado u diid xagga muxuu ka saaray lilmuslimi muxuu ka saaray lilkaafiri buu ka saaray oo gaalkii waa loo ogolaanayaa buu ku yidhi warkaama ku dhacay gaalkii ee waa loo ogolaanayaa isaga waaya oo loo diidimayo in masaajidkii uu ku nagaado haa waaye sababtu maxay tahay liannahu waxay yidhahdeen culamadu liannahu laa yactaqidu xurmatahu ama gaal xurmadiisa ma aaminsana masaajidka ama qofka muslimkaa ah, inay xaaraan ka tahay buu yahay yacni xukunkaasaa qabanaya xukunkaas ayaa qabanaya weeyaan waaya laakiin sida caadigaa ah dee dan inay ka soo gasho masaajidka mooyaane inuu wax faa'iidaysanayo inuu quraan qur-aankii dhegeysanayo tan kasoo gasho mooyaane lasaga ogolaanmaya inuu soo galo laakiinse waa loo ogolaanaya haddii dani kasoo gasho la dhihi mayo junub baa tahay joog xukunkii muslimku qabsanayay la qabadsiin mayo buu kisheh raxima allahu tacaala lix masala hadduu ahaynaa waayahay wabilmaxiidi iyo wanifaasi xarim waxarim xaaraantinimee bilmaxiidi xaydkii dartiis wanifaasi iyo nifaaskii dartii xaaraantinimee asita lixdii xaaraantinimee lixdii lixdee lixdaa hore usoo xusnay xaaraantinime maca tamatucin ku raaxaysi la jirankeed xaaraantinimee lixdaas ee la jirto biru'yatin aragti lagu raaxaysto wallamsi iyo taabasho lagu raaxaysto bayna suratin xudun inta ka dhexaysa iyo wa rukbatin low inta ka dhexaysa waaya ilaa waqti laga gaarayo xaaraantinimaa arrinka ah iqtisaalin qubays ilaa laga gaarayo aw amase badiilin qubays bedelkiis laga gaarayo <laughs> waaya sheikhu muxuu ku yidhi hadda wuxuu galay qoftii xaydkii nifaas qabtay maxaa xaaraan kacayaa wuxuu yidhi shiikhu waxarim xaaraantinimee bilmaxiidi xaydkii dartiis qoftin xaydkaas ku yimaado wanifaasi nifaas maxaa xaaraantinimaysaa assidta lixdii horta xaaraantinimee mactamatucinna kuraaxaysi la jirankiina xaaraantinimee tamatucaasoo sida muxuu ku imaanayaa biru'yatin ku imaanaya aragti ku imaanaya walamsina taabasho ku imaanaya la taabto bayna suratin xudun inta ka dhaxaysa iyo wa rukbatin low inta ka dhaxaysa ilaa waqti xaaraantinimee ah iqtisaalin laga gaarayo qubays laga gaarayo aw amase badiilin qubays bedelkiis laga gaarayo waaya sheikhu raxima allahu tacaala lixdii markuu ku yidhaahday junubka soo qaado horta maxaan kugu daray buu ku yidhi yaah mancu tamatuci tamatuc diididiida culimmada qaar halkaa markii la marayo laba magac bay isticmaalaan al istimtaac oo tamatuc hadda uu ka wado walmubaasharatu labadaa magac bay isticmaalaan warkaa ma ku dhacay yaah al istimtaac waalmubaasharatu shiiku hadda muxuu isticmaalay mubaashara haddii cogtaabta qaar ku aragtaan almubaashara ragga mubaashara soo qaatay waxay ka wadeen keliya iltiqaau lbasharati bishahwatin in heeh basharo inay istaabato bishahwatin shahwo la jirankeed ayadoo shahwa jidho in bayna sura wa rukba la taabto xagga marka maxaa imaanaya taabasho maxaa timaaday xagga maxaa ku baxay markaa maxaa ku baxay ru'yadii baa ku baxday markaa ma ku dhacay meesha markaa afar masalaa yaal taabasho bishahwatin lagu taabanayo iyo taabasho bilaa shahwatin ah soo laba maa ru aragti qofkii uu fiirinayo meeshii la diiday bishahwatan asagoo la socoto iyo ru'yatun bilaa shahwa waa afar masalo afarta markaa u laabanaysaa erayada culimmadu isticmaashay shiu hadda muxuu isticmaalay tamatuc buu yidhi soo maah tamatuc markuu yidhaahdo in qoftii dumarka ahayd xaaska la qabay oo xeetu ku dhacay ninkeeda inuu ku tamatuco suuradii iyo rukbadii inta ka dhexaysa wixii kasoo haraayada layskuma hayso xalaal wey markaama ku dhaca intaas ka dhexaysa xudunta iyo lowyada intaas in lagu tamatuco shiiku wuu diiday tamatu maxaa soo gelaya markaa mubaasharadii lamsigii baa soo gelaysa lamsigii taabashadii iyo aragtidii lamsigii shahwada iyo aragtidii shahwada labaduba way soo gelayaan tamatuca marka saasuu sheikhu kugu tilmaamay warka ma ku dhacay muxuu ku yidhi biru'yatin wa lamsi ma ku dhacay ya marka tamatu waxasu yashmalu nadara baad ahaysaa muxuu kulminaya tamatucu annadara bishahwatin wallamsa bishahwatin oo lamsuna bilaa xaa'il u yahay intaasuu kulminayaa culimmada tidhaahday mubaasharo maxaa la diiday wayaxrumu lmubaasharatu kitaabta qaar baa tilmaamaya shiiku ma sheegan asagu muxuu doortaa asagu simtaha nimanka culimmada tiri kitaabta qaarna inaad ku gaartaan baa dhex kadha mubaasharada culimmada tiri mubaasharo baa xaaraan ah maxaa la mubaasharo mubaasharo waa jiris gaaray xagga maxaa ku baxay ruuyadii ayuu marka maxay ruuyadii ama bishahwo ahaato ama bilaashaan ba ahaatee ayada xisaabta uguma jidho xaaraan maaha iyadu warkama ku dhacay markay mubaasharays meesha keenaan maxaa xaaraana keliya markaa allamsu bishahwatin bilaa xaa'ilin bay soo reebeen warkama ku dhacay yaah iyo wa bikayrihaa lamsigoo dhan baa soo gelaya markaa mubaashara haddii yidhahda mubaashara xaaraana bay yidhahdeen ama bishahwa ahaato ama bikayri ha ahaato maxay meesha ka saareen nadarkii bay yidhahdeen ama bishahwa ku eego suradii rugud inta ka dhexaysa ama ah, yuusan ku eegin annaga agtayda xaaraan maaha wey qolyaha dhahay qolyaha qaatay mubaasharada warkaa ma fahamti sheekh xasan haye maxaa kuu baxay haye la soco haddaan tamatuc dhahno maxaa idhi maxaa soo wadagelaya aragtidii bishahwa ahayd iyo lamsigii bishahwa ahayd oo bilaa xaa'ilka haddii qoladii tiri mubaashara mubaashara isticmaashana maxaa soo gelaya keliya allamsu baa soo geliya sawaaun kaana bishahwatin aw bigayrihi warkaama ku dhacay oo markaa aragtidii ru'yadii bilaa shahwada ah ama bishahwada ah ayada waxba ma arkaan mushkila maleh shiiku laakiinse wuxuu qaatay tamatuc istimtaac mar hadduu qaatayna labadii soo hosgelaya wuu sheega labadiiba suma sheegin muxuu ku yidhi biru'yatin tamatucaasoo biru'yatin ku imaanaya aragti markaba aragti shahwaa weeye lamsina ku imaanaya waa lamsi tamatuc lamsidin waa lamsi shahwaa lamsigaasoo dhac iyo rugyadaasoo ku dhacaysa bayna suratin inta ka dhexaysa xuduntii iyo wa rugbatin ka dhexaysa baa la diiday ha ilaa iqtisaalin baa la diiday ilaa qubeys laga gaarayo aw badiilin amase wax bedelaya qubeyskii bedelaya waaya yamtanicu waa mas'alo markaa inta dambe ku xiran yamtanicu waxaa xaaraan noqday assawmu gabadhii soon ay soontaa xaaraan noqday waatalaaqu furniin la furaa xaaraan noqday xataa yanqatica ilaa dhiiguu go'o intee xaba haysaa horta hadda lix hore usoo haysay waxaa ku daraysaa mancu mancu tamatuc ku dar intee weye todobo mancu sawmi watalaaq ku dar asoom mancu soom ku dar sideed mancu talaaqina ku dar sagaal sagaalkaasaa qofka dumarka xaaraanka ah sheikhraimullahu taala sagaalka laba isugu jiraan qaar xaaraan noqonaya ilaa intuu xaydku socdo ilaa inta ay ka qubaysanayso oo banaanaya maxay banaanayaan markii ay qubaysatay kadib banaanaanaya iyo qayb markuu dhiigu markiiba go'aba xaalaad iskaaa ayagu warka ma fahamti yaah waxyaabihii gabadha xaaran tahaa intee weye shiikh sagaalkii maxaa loo qaybinayaa labo shiikh wuu kala fujiyey awbadiidin ilaa iyo tobankii lixdii balaas lagu daray saddex labadii lixdii lagu daray balaas ruuyadii tamatuca ku imaanaysa iyo lamsiga soo toddoba isku maahan toddoba markuu ku sheegay muxuu ku yidhi ilaa waxaa la diidayaa yah xarim xaaraantinimee asita xaaraantinimee maca tamatucin la jirankeed tamatucaasoo biruuyatun ku imaanaya wa lamsi ku imaanaya la taabto beena suratin la taabto iyo wa rugbatin ka dhexaysa xaaraantinimee tamatuca ah, ilaa intee soconaya tamatuc iyo lixaas xaaraantinimada inaad soconaysaa ila iqtisaalin laga gaarayo markaama ku dhaca xaggan waxaan ka fahamtay goan haddii dhiigu ka go'o ilaah weli waa xaaraan maanta haddii dhiigu ka go'o galabtan ay qubaysanayso saacaddaas xukunkiibay sii wadataa macnuhu xaaraanta ahaa goramay banaanaanaysaa toddobadaasi markii qubaystay kadib intaa markuu kuu sheegay mashruuc kaloo kuu bilaabay muxuu ku yidhi inay ka duwan yihin kuu caddaynaya yamtanicu xaaraan bay noqonayaan asoomu soonkii iyo wadalaaqu baa xaaraan noqonaya ilaa intee xataa yanqatica xataa yanqadica adamu ilaa dhiigu uu ka go'ayo marka farqi baa jira in dhiigu oya in laga qubaysto waa laba shaqa dee hadduu dhiigu maanta goo tusaale ahaan goo afartii galabnimo gawruna ay qubaysto lixda maqrinimo intee u udhexaysa waata udhexeeya marka farqiga udhexeeya inqidaacu dami iyo waaliqtisaalu minhu soo maa inqidaacu dam gabadha maxaa u banaananaya asawmu watalaaqu bacda aliqtisaalna waxaa banaananaya toddobadii kale intaasuu sheikhu kuu sheegay raximahu llaahu tacaala wanafacanaa biculuumihi kitaabu salaati salaadu waa aqwaalun waa afcaal muftataxatun bitakbiiri mukhtatamatun bitasliimi waxaan waa waxyaabaha diinta bidaruura ah marka kitaabka soo dhigeynay bilowgiisa baan soo dhiganay ka fardi diin illaahi fi dawaami ka sawmi wasalaati ka wasalaati wasiyaami waa waxyaabaha daruuraadka ah weeye oo u baahan in la baarbaaro fardun hiya salaadu fardun waajib bay ku tahay calaa kulli mukallifin mukallafin mid kasta oo la takliifiyey oo mukallaf laga dhigay kulliga calaa mukallafinne mukallafkaasoo qad aslama islaamay mukallafkaasoo wasalima ka nabadgalay can maxiidin ka nabadgalay xayd iyo wa nifaasin ka nabadgalay ma ku dhacay fardun waa khabareh hiya salaadu fardun waajib bay ku tahay calaa mukallafin bay waajib ku tahay waa shardigii koowaad mukallaf qof inuu mukallaf yahay mukallaf maxaa ku jira albaaligu alcaaqil baa laga wadaa mukallaf maxaa laga wadaa albaaligu alcaaqil waa inuu yahay qof kow mukallafkaasoo qad aslama islaamay mukallafkaasoo wasalima ka nabad galay can maxiidin xaydiyo wa nifaasin ka nabadgalay xagga marka sheikhu muxuu tilmaamay afar arrimood kow qofkii inuu baaliq yahay caaqil yahay xagee sheegaysa inuu baaliq yahay caaqil yahay xagee sheegaysa mukallaf waa labo inuu muslim yahay waa saddex afar maxaa ah annaqaa'u min alxaydi waannifaas ama assalaamatu min alxaydi waannifaas afartaas waa shuruudu wujuubi salaati hebel maxaa salaada ku waajibinaya ku dhacay hebelna salaada ku waajibto maxaa keenaya afartaasaa keenaysa inuu qaangaar yahay caqli leeyahay muslim yahay haye dahaara xaaja nifaasna hee oon garanaysa haddii la koobana mukalafa laisugu koobaya saddex bay noqonayaan waa waajibun waajib bay ku tahay hadda markii la yidhaahday ilmihii ma magaranaysaa mukalafkiibaa salaaddu waajib ku tahay ilmihii toddoba jirka ahaa mumiiska ahaa ka warma xukunkiisa shiikhu wuxuu ku yidhi raximahullah wa waajibun waajib bay ku tahay calaa waliyi sharci ay cala alwaliyi sharciyi calaa waliyi sharci ay hee cala alwaliyi weligii waajib bay ku tahay weligii asharciyi ee sharciga loo nisbeeyey yani shareecada weliga ka dhigtay wey macnuhu ee sharciga loo nisbeeyey waxaa waajib ku ah an yaamura inuu amro adifla mumayiskii inuu amro adifla hadda marka difla la yidhaahdo sida caadiga waxay ku dhacaysaa hee maa qabla tamyiizi warkaa ma ku dhacay wixii tamyiiska ka horeeya baa difla la yidhaahdaa hadda saas looma jeeda muxuu ka wadaa hadda muxuunta ka wadaa mayskiibuu ka wadaa saa la soco inay isla qirnayaan wawaajibun waajib waxaa ku ah calaa waliyi sharci cala lwaliyi weliga weliga asharciya ee sharciga ahaa an yaamura ay amruhu baa waajib ku ah inuu amro atifla inuu amro mumayiskii bihaa salaadii inuu amro ayaa waajib ku ah lisabcin toddoba jir markuu yahay wadarbu baa waajib ku ah ku edbin iyo ku garaacid bihaa salaadii lagu garaacayo fil cashri toban jir markuu yahay intaasna waa masalo marka weliga sharciga ahi wuxuu noqon karaa aabbihii labkii asalkii labka ahaa aabaiyo awow ama asalkii dhadiga ahaa hooyo iyo hilaalmaali maxaa kaloo weli noqon karaa weli waxaa noqon karaa alwasiyu kuu dardaarmay qofkii sii dhintay waxa ciyaalkeyga u dardaarmay hawshooda inuu qumo oo ka shaqeeyo heeh yaa u dardaarmay hebel wasiy wey ninkaas ilmaha loo dardaarmay inuu mas-uulka noqdo kitaabka hore husoo dhiganna soo ma ahayn waxaa ma garanaysaa weli noqon kara kii uu madaxweynuhu ama qaadigu soo magacaabay qaadigiibaa horad soo qoray hebel hebel caruurtu ka tegey waxaan u xilsaaray oo mas-uul oga dhigay hebel qayim baa la dhahaa qayim kaasna yah maxaa yeelay imaamka aqaama aqaama alimaamu imaamkii baa ninkan meesha soo istaajiyey maxnuqayimku marka inta weli bay noqon karaan soo uruuriyo weligaas waxaa laga rabaa ilmo markuu toba gaaro inuu faro salaadii markuu toban gaarana hadduu seegseego inuu ku garaaco hadda ilmo toddoba jir lagu bilaabay toddoba jir sideed jir sagaal jir saddex sano lagu soo waday maba seegseegayo laakiin anaga mashkuuladan maxay tahay iska seexaa la dhahayaa inuunihi iska seexo dhaxan wey iska eh, ah, kicin wiilka yarkaa waa sideed jir ha kicin la kicin mayo markuu toban gaari muxuu dhagaa aabbihi hooyadii ma tukada kani saddex sanaa soo tababari lahayd adaa kasoo khasaariyey maxaad u garaacaysaa igaraacdu garma imaanaysaa markaa saddex sana kusoo waday tababar <laughs> waaye intaa waa masalo marka masalada labaad sheikhu wuxuu ku yidhi wain balaqa waa dhahaysaa wain balaqa hadduu ku qaangaaro fiihaa salaadii uu ku jira dhexdeed hadduu ku qaangaaro ajzad ay ajza'ad way ka gudaysaa <laughs> way ka gudaysaa warkaama ku dhacay asagoo aan qaangaarin buu salaad duhur xirtay allahu akbar salaada duhur kasu ku dhex jira baa qaangaarnimada u buuxsantay markii laysku xisaabiyey yaah suma dhici kadho qaangaar buu noqday shan toban sana u buuxsanta dee wuxuu dhashay labayo tobankii iyo labaatan muxuu <laughs> dhashay labayo tobankii iyo bar buu waa hore dhashay asagoo labayo tobankii iyo bar salaadii ku jira sooma buuxsami kardho dee asagoo ku jira salaadii marka hadday u buuxsanto oo saa uu qaangaar ku noqdo wuxuu shiiku yii waxaa la dhahayaa tan buri tan ayadoo sunnaabaa gashay buri shiikh ayadoo waajibka soo bilo maya wuxuu yidhi ajzatu ay ajza'atu taasaa u gudaysa waajibkii taa hadda uu ku jiro wuu dhammaystirayaa waa inaan ka gudde ka waran hadduu markuu ka baxay qaangaaray saa u dhameeyey buu qaangaaray waatan minhaaj lama hordhac baa la yidhi walam yucid ma soo celinayo salaadii uu tukaday walam yucid soo celin mayo idaa minhaa inta badan idaada ficil baa ku jira sideedaba waxyaabaha shardigamarkasta ficil bay wataan idaa marka ficilkeedii faraqa kaas soo qaadan ee kaamid lamid lamida keen meesha markaama ku dhaca walam yucid ma soo celinayo qofku qofkii qaangaaray idaa minhaa ay idaa faraqa hadduu ka baxay minhaa iyada xaggeedii faraqa uu ka baxay hadduu dhameeyey oo markuu dhameeyey kadib uu qaangaaray hee soo celinaya maya soo celi mayo taas hore ku baxday taas hore hee hore ka socotay weeye warkaama ku dhacay marka markuu saa u dhameeyey hadduu qaangaaro bacda firaaqihi min asalaah ajza'athu baa dhahaysa taasaa ka guday horaha uga socdo ka gudday maxaa laga wadaa yani salaada duurso waqti badan ma laha yani su-aashan xikmadeedu maxay tahay masaladan xikmadeedu maxay tahay hadduu mar baxayba taas taas waaba dhaaftaye eh. xikmadeedu maxay tahay tii uu ku jiray kuwa soo gaaraya soomaa isagoo ku jiru qaangaar noqo soo maa waa la isweydiin karaa waxaa la dhihi karaa hee maxaa la dhihi karaa tan dood baa ka furanoo maxay tahay kalabar wey mid uu dhameeyey maxay doodda laga furay maxay tahay oo masalada lagu keeno meesha haye ka jawaab yaa yaa asalaamu calayk waa runteed weli waqtigii salaaddaa jooga dee war warama ku dhacay haddaan labayo tobankii iyo bar haddaan salaada tukanay uu kowdii qaangaaro qofkii maxaa sii dhiman salaada waktigeedii wakti fiican ma waxaa la dhahayaa hadda qaangaartay shiikh salaaddii soo celi xaggaasuu shuu ka duulaya wuxuu yidhi laa laa laa la amri min la soo maxaa dhahaynaa ajza'at way taasaa gudaysa marba hadduu tukaday salaadii waktigeedii warkaama ku dhacay kaamaano waayaha shiiku wuxuu yihi raximahullah laa cudra fii taakhiiriha acdaaru salaa buu soo gala hadda shiikhu acdaaru ya acdaaru salaati taasaan ku daranaa bis salaadii acdaartii inta kale isla socota mawaaqiit salaada ku xigta waa masalo cusub waayahay acdaaru salaati salaadii waxyaabihii cudaarka u noqonayay cuudaarku muxuu yahay yacnii in wakhtigeedii laga saaro waxyaabihii qofkan dembiguusan kaga imaanayn baa laga wadaa qof hadduu salaada waqtigeeda ka saaro dembiyulu noqonayaa ina asalaata kaana cala lmu'miniina kitaaban mawquutan ay muxataman waajiban wey muxataman mu'aqatan weye waaya shiikhu marka labaan naqaanay waxbuu ku dari doonaa afar buu gaarsiin doonaa shiiku muxuu ku yidhi laa cudra wax cududaar ahi fii ta'khiirihaa fii ta'khiiri salaati salaaddii waajibka ahayd dibdhigiddeeda wax cududaar ahi mawjuudun ma aha dee macnu mid jira ma aha ma jiro ilaa lisaahin kii hilmaansanaa mooyaane aw nawmin ama hurdadii mooyaane aw liljamci ama jamicii la dibdhigaya mooyaane aw lilikraahi ama khasbidii qofkan la khasbay mooyaane afartaasa buu ku yidhi waa maxay noqdaan acdaalu salaa yani afartaas mid ka mid ah hadduu salaadii wakhtigeeda uga saaro dembi ka dhalan mayo lakiin markas waa laga dhaa inuu qalleeyo kow muxuu ku yidhi sheekhu raximahullah ilaa lisaaya qofkii wuu hilmaamayba wuxuuba hilmaamay duhurba inuu tukadoba si usoo joogayba waxaa asoo maqrib jooga oo casir ka tukaday buu duhur soo xasuusta duurkii wuu tukanaya laakiinse inuu soo saaray waqtigii salaad soo saaray dembiilo ku noqon mayo cududaar buu haystay laabo haye ka waram haddii qofkii jamaacadii ay dhaafto kasna ay ku dhaafto cudaarada mid kamida mid kamid mid urhadin ka dhacan haya jamacadii duurka buu kas dhaafsiiyey ha cudaaradan maxaa ka leedihin yaa haye haye khayr allah jamaacadeedu hadduu qofku ka tago waa mas'alo gaara laakiinse weli waqtigii salaad waa joogaa shiikh marka ma ku dhacay salaada qofkii inuu kasoo tago waa masalo gaaraan ku yidhi fardu kifaayaan kusoo sheegnay soo maahayn jamaacadu waa fardu kifaaya haddii qola tugato waa lagaa qaada haddii qola jamaaca ku tukato farkii wuu kaa dhacay sidaa dee anagu madhabkan ku haysano ee halkan ma soo gelaysaa maba soo gelaysaa halkan maxaa yeele salaada waktigeeda weli waa joogaa acdaartan mabas imaan meeshan acdaartan maba imaanayaan aslan maxaa yeele waktigii salaada weli waa joogaa sheikh saacadaa sii haray ma fahamt markaa waaye aw noomin hurdadii qofkan wuxuu seexday salaadii aan soo gelin buu indhahaasu qabsada salaaddii saas oga tagtay hadduu macntaa ogyahay inay ka tagtay ka tegayso mar haddaan salaada soo gelin dembiilowya lama dhihi karo maxaa saadima soo gelinba waxaan inuu salaadi soo inuu <laughs> sugsugshe <laughs> aw liljamci jamca muxuu yahay waa jamcu taakhiir jamcu taqdiim maaha aw liljamci ama jamci taakhiirka kas baa uga tegaysaa fiili safar baa tahay waxaad tiri salaadii duhur gadaal baan geenayaa salaadii adoo soo jeeda salaada kamaa saarin waqtigeedii ha waa cuudaar sharcigaa ku siiyey muxuu ku yidhi salaadii duur dib uu dhig casarka u geeya soo waqtiga kamaada saarin ah, cudur baa haysta maxuu cudur haystid jamcun baa haysta maxaa haystaa jamcun awl ikraam waa lagu khasbay najaasay ku dhex istaajiyeenba markaasaan qoriga kuu qabtayn cartuku <laughs> kaaga saareen waqtigii awl ikraahi bay noqonaysa hada billahi towfiiq wasala allahu wasalama nabiyina moxamed wacalii wasaxbi ajmaciin